رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد baabu tawqiiti muddati اlmasxi wuxuu baabu yahay muddada la masaxayo khufka oo wakhti loo sameeyo ayuu baabu yahay wuxuu yidhi qad aslafnaa waxaan soo hormarinay fiihi baabkan dhexdiisa can safwaana safwaan xaggiisa ayaan xadiid ka soo hormarinay waa abibakrata iyo abibakra xaggiisa yacnii waxaan soo sheegnay oo horey usoo sheegnay waya laba xadiid oo baabkan ku saabsan oo midna safwaan laga warinayo midna abibakrata laga warinayo nufayc bnu alxaaris labadaa xadiid waa labadii xadiid ee baabkii inoo dambeeyey ugu dambeeyey waay xadiidka safwaan ibnu casaal ee ahaa amaranaa rasuulu ullahi sal ly slam an namsaxa cala alkhufayn idaa naxnu adkhalnaahumaa calaa tuhrin halaaan idaa saafarna wa yowman waleylatan idaa aqamnaa yacnii kaasiyo kaas wey xadiidka abi bakrata nufeyc ibnu xaarisna waa ka ku xiga waay annahu rakhasa lilmusaafiri alaaata ayaamin walayaaliyahunna walilmuqiimi yowman waleyla labadaa xadiidba baabkan ay ku saabsan yihiin oo masaladaa kaga saabsan yihiin oo ruuxa musaafirka ana waxaa wakhti la siiyey ah inuu masixi karo saddex habeen iyo saddexdeeda maalmood ruuxa muqiimkee marka aan safar ahayna habeen iyo maalin wuxuu yihi warrawaa wuxuu wariyey shurayx ibnu haani wuxuu wariyey qaala wuxuu idhi sa'altu waxaan weydiiyey caa'ishata ayaan weydiiyey radia allaahu canha canilmasxi masaxidda ayaan weydiiyey cala alkhufayni labada khuf korkooda la masaxo fa qaalad markaasaa waxay tidhi sal weydii caliyan cali weydii waxaa yidhi fa innahu isagu aclamu mid aqoon badan weeye bi haadaa kan minnii aniga iiga aqoon badan masaladan isagaa iga yaqaanee weydii bay tidhi kaana wuxuu ahaa bay tidhi yusaafiru mid safra maca rasuulillaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam rasuulka la jirankiisa ayuu safri jiray oo uu raaci jiray waxay ka wadaa marar badan aniga nebiga waan ka hadhi jiro safartiisa uma raaci jirin laakiin cali baa inta badan la socon jira wa xukumkanna waa xukum marka la safro u badan sidaas daraaddeed bay cali ugu tiirasoo tidhi isagaa iiga aqoonoon ayb fa sa'altuhu waan weydiiyey buuhi shurayx baa dhahaya sa'altuhu cali baan weydiiyey fa qaala markaasaa wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam rasuulku wuxuu yidhi lilmusaafiri ruuxa socotada waxaa u sugnaatay alaaata ayaamin saddex beri walayaaliyahunna iyo habeenadooda walilmuqiimi ruuxa nagaadigeenagina waxaa u sugnaaday yowmun maalin iyo wa leylatun habeen rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wa muslim waannasaa'i wabnu maajah ayaa wariyey kadalika tayaalisi iyo xumaydi iyo keyrkood baa soo saaray waana xadiid saxiixa wey maxaa yeelay fi saxiix muslim buu ku yaallaa a'immadaasoo dhanna way la wariyeen wa can khusaymata bni haabitin radia allahu canhu can innabiyi sala allahu calayhi waalihi wasalam nebiga wuxuu ka warin annahu nebiga su'ila in la weydiiyey can ilmasxi masaxidda cala alkhufayni labada khuf korkooda la masaxo qaala markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal lla ly wasalam lilmusaafiri waxaa u sugnaaday ruuxa socotada halaaata ayaamin saddex beri walayaaliyahunna iyo maalmahooda walilmuqiimina waxaa u sugnaaday yowmun walayla habeen iyo maalin rawa waxaa wariyey axmed wa abu daawuud watirmidi wasaxaxahu tirmidi waa saxiixiyey kadalika waxaa saxiixiyey eh, alimaam yaxya bnu maciin nawowi ibnu xibbaan abu cawaana iyo sheekh albani alimaamu albukhaarina wuxuu ku cileeyey xadiidka inqiaac buu ku cileeyey laakiin xadiidku shawaahidaasna waa leeyahay inqiaacaasina jawaab buu leeyahay xadiidku calaa kulli xaal waa xadiis saxiixa wey axaadiistii horuuna la mid yahay axaadiistaas sheekhu keenay dhammaanteed waxay tilmaamaysaa masixiddu inay wakhti leedahay waxaana laga wadaa marka aad intaad weysaysato aada gashato markaasi wakhtigu kama bilaabanayo sida ay culimo badan qabaan wakhtigu wuxuu ka bilaabanayaa masaxa labaad yacni ilan markaa ma aadan masixin markaa horeed gashanaysay waad weysaysatay waysaqabaad ku gashatay markaa hore maadan masixin laakiin muddada masaxu wuxuu ka bilaabanayaa marka ugu horraysa ee adoo qaba aada masaxdo maalan eh, subaxdii baad gashatay habeenkii baa ugu horreeyeyba intii kale waad weyse qabtay habeenkii baa ugu horreeyey inaad masaxdo halkaasay muddadu ka bilaabanaysaa ilaa ay soo wareegto wakhtigu soo wareego saasaa laga wada macna muddadaasi waxaa qaatay oo muddadaasi hadday dhammaato bimacnaa waxaa laga wadaa muddadaasi hadday dhammaato wixii ka dambeeya ma masixi karti weysadii way kaa buraysaa maaha maalan adoo weyse qaba oo masax ku weyse qaba baa wakhtigii kaa dhammaaday bimacnaa weysadii way burtay maaha weysadii way kuu jirtaa laakiin maadaamii wakhtigii dhammaaday wixii intaa ka dambeeya masax dambe ma samayn kartid waaya ama weysadii ku timid masixii hore wakhtigu hadduu dhammaado weysadii way sii jiraysaa oo wakhtiga dhammaadkiisa weysadu kuma burto laakiin waxaa laga wadaa wakhtigaa wixii ka dambeeya masaxii waa kaa dhammaaday waa inaad siibto oo aad markaa lugaha dhaqdo way macnaha macnahaasaa laga wadaa labadaa wakhti ee muqiimka iyo musaafirka loo kala sameeyey inay sidaas tahay axaadiistu ay tilmaantay waxaa qaba jumhuurulculamaa oo xanafiyada shaaficiyada xanaabilada iyo riwaaya can maalik waana sida uu ibnu xasmi dooranayo daahiriyada ka mida ah. wuxuuna ka asaxay axaadiis fara badanna waa ku asaxday waqtigu tawqiidku waxaa kaloo ka asaxay cadad saxaabada ka mida ah. oo uu ka mid yahay cumar bnu khadaab cinda cabdirazaaq fi lmusanaf uu ka mid yahay cabdillahi bn mascuud kadalika cabdirazaaq baa soo saaray fi lmusanaf ibnu cabaas taxaawi baa soo saaray sacd bn abi waqaas kadalika ibnu abi shay baa soo saaray saxaabo badanna way ka sugan tahay inay wakhtigaas xadideen sida axaadiista nebiga ku timi salawatu rabbi wasalaamu calayh ayb madhab kalaa jira oo dhahaya wakhti ma leh yacni weligaa waad iska masixi kartaa waa madhabkaasi waxaa qaba maalik fii riwaaya iyo imaamu shaafici fii qowlihi alqadiim qowlkiisii hore sidaasay qabaan aduu masaladu waa masalo khilaaf badan uu ku jiro adil axaadiis bay deliishanayaan xadiidu cumar baa ugu caansan oo taxaawi iyo taara qutni iyo bayhaqi ay soo saareen oo uu yidhi asabta sunna cuqba markuu ku lahaa waxaad kadaalika axaadiis kaloo daciifa ku soo aroortay axaadiistaa ku soo aroortay inaan wakhti aysan lahayn masaxu ama waa axaadiis daciif ah ama waa axaadiis dilaaladeeda doodi ku jirta waa xagga xoogga marka la yidhaahdana waxaa xoog badan axaadiista tawqiidka ka xoog badan maxaa yaele axaadiis aad u fara badan waaye oo muxuu ahay qaar badan aan shaki ku jirin sugnaanteeda macnaha saas daraadeed culimmada qaarkood baabu tarjiix bay marayaan oo waxay leeyiin xadiista tawqiidka yacni lama yacni lama tartami karto tan kale qaarna waxay marayaan inay daciifiyaanba axaadiista iyadaa macnaha qaarna waxay marayaan inay jamciyaan sheikhulislaam ibnu taymiya oo kale caleyh raxmatullahi wuxuu leeyahay eh, marka la leeyahay waad iska masixi kartaayoo wakhti ma leh waa markay mashaqo iyo daruura ku haysato wa maalan qabow daran baa jira ama dhib baa ku haysta xaaladaha daruurada iyo mashaqadu ay jirto inaad wakhtiga ka gudubto waad heli kartaa buu leeyahy xadiis ku xambaaraya adiga dood badan baa ka jirta laakiin axwadku wax weeyaan in tawqiidka lagu socdo sida axaadiistaa faraha badan ay tilmaamayso baabu ikhtisaasi almasxi bidahri alkhuf wuxuu baab u yahay ikhtisaasi almasxi masixidda ku khaas ahaanteeda bidahri lkhufi khufka dhabarkiisa ay khaas ku tahay bimacnaa khufka halla masaxa la yidhi wakadalika jawrabka iyo waa kan soo marnay iyo wixii la mida lugta ku jira hala masaxo mashruuciyadeeda waa soo sheegnay qaabkee loo masaxaya ayib taasuu ka hadlaya wuxuu marka leeyahay sheekhu masaxidda meesha laga masaxayo khufka waa uun dahriga waa dhabarka macnaa korkan kore waa korkan kore lugta korkeeda ama lugta hoosteedao meesha dhulka qabata ah ayada lama masax ayuu leeyahy masax wuxuu khaas ku yahay xagga kore can caliyin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi low kaana hadduu ahaan lahaa addiinu diinku bira'yi ra'yi iyo waxay ila tahay iyo macnaha saasaan rumaysnahay hadday ra'yi iyo waxaasaa ila quman oo diintu ay tahay la kaana wuxuu ahaan lahaa asfalu lkhuffi khufka hoostiisu awlaa mid habbooni badan bilmasxi masixidda ku habooni badan min aclaahu khufka korkiisa kaga habooni badan qaybtiisa kore qaybta hoosaa kaga habbooni badnaan lahayd laqad ra'aytu waanse arkay buuhi rasuula allahi sala allahu calayhi waaalih wasalam oo yamsaxu masaxaya calaa daahiri khufayhi labadiisa khuf korkooda hoosta masaxaynin macnaha rawa waxaa wariyey abu daawuuda baa wariyey wadaara qutni wakadalika bayhaqi ibnu xasmi ayaa wariyey ibnu xajar wuxuu leeyy fi talkhiis sanadkiisu waa saxiix buu leeyy buluuqulmaraamkana wuxuu yidhi sanadkiisu waa xasan waxaa kaloo saxiixiyey xadiidka sheekh albaani caleyh raxmatullah wuu sugan yahay xadiidkaas abu daawuud xadiidka markuu soo saaray waxaa ka mid a ah alfaadiisa uu cali xadiidka ku warinayo waxaan moodi jiray buu yidhi oo ila ahayd in khufka xagga hoose laga masaxayo ilaa aan arkay nebigoo kor ka masaxayo yacni saasay ila ahayd buuhi inay sidaa la ahaatana waxaa keenaysa bimacnaa masaxu wuxuu beddel ka yahay dhaqiddii lugta soo ma lugta dhaqideedana xagga kore iyo xagga hoose waxaa mudan in la dhaqo xagga hoose soo ma haddii labadooda la yidhahda keebaa mudnaan badan xagga hoosaa mudnaan badan leanna waa meeshii dhulka qabanaysay waa meeshii nijaasaadka iyo awsaakhda taabanaysay ayadaa ku habooni badan maadaama marka masaxu uu beddel ka yahay isagana hoosta in laga masaxo baa kaga habboonaan badnaan lahayd korka in laga masaxo taasaa waxaa keenayaa ra'yiga iyo caqligu saasuu keeni lahaa waxay ila tahay haddii la fiiriyo qiyaaska iyo ra'yigu saasuu keeni lahaa laakiin diinku ra'yi maaha diinku ra'yi maaha waxay adig kula tahay yacni waxa weeye ictiqaadkaaga iyo maskaxdaadii iyo ay kula tahay inuu isku mid yahay bay shareecadu kala duwaysaa wax si kula abay ah si kale u dhigaysaa marka diinku ra'yi meehe waa naqli saas way macnaha waa ahar nadar ma aha waa ahar waa wax la soo guuriyo waa ayad qur-aana iyo xadiid iyo aathaar waay la soo guuriyo oo la qaato waay ra'yiga saxiixa ah iyo sharciguna isma khilaafo hadday waxoogaa muuqato iska hor imaad hadduu muuqdo shay macquul ah ama caqligu yacni keenay iyo sharcigii laba gooroba ama sharcigaasaan sax ahayn oon sugnayn ama caqliga dilaaladiisaan sax ahayn laakiin sida sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullahi uu kitaabkiisa kutubtiisaba ku xaqiijiyey laa tacaaruda bayna alcaqli alsaxiix waannasi saxiix caqli sax ah iyo nas saxiix oo sariixa sidoodaba isma tacaarudaan iskama hor yimaadaan marka diinku ra'yi ma ah hadduu ra'yi ahaan lahaana hufka hoosta in laga masaxa kaga habboonaan lahayd in korka laga masaxo laakiin nabigaan arkay buu sal lay slam oo korka ka masaxay man wa can ilmugiirati bni shucba qaala wuxuu uhi ra'aytu waxaan arkay rasuulallaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam oo yamsaxu masaxaya calaa duhuuri alkhufayni labada khuf korkooda masaxaya rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wa abu daawuuda waatirmidiyu walafduhu waxa weeye lafdiga tirmidi waxa weeye cala alkhufayni isagoo masaxayaan arkay calaa daahirihimaa korkooda masaxaya saas man wa qaala wuxuuna yidhi tirmidi xadiiun way xasanun sheekh albaani caleyh raxmatullahi baa saxiixiyey isagana xadiidkani isagana waa sugan yahay macnihii kii hore uu ku tusay inbuu isaguna ku tusaya labada xadiidba waxaa deliishaday a'immada qabta in khufka korka keliya laga masaxayo oo markaad gacanta marinayso xagga kore keliyata aad gacanta ka marinayso eedoo hoosta aadaynin macnaha sidaana waa madhabka xanafiyada iyo xanaabilada shaaficiyada iyo nimanka la yidhahda maalikiyadu ayagu waxay leeyihiin hoos iyo korba waa laysla masaxaya yacnii hoostana waa laga masaxi korkana waa labada gacmood baa saa laysu dhaafinaya midna hoostaa laga marinaya midna korkaa laga marinaya markaasaa saa loo masaxayaa bay leeyihiin laakiin masaxa hoosta ah waxay qabaan waa sunno haddii laga tagana kan koro keliya haddii la masaxo waa ku filan yahay bay leeyihin yujsi laakiin waxaa fiican bay leeyihiin kor iyo hoosba in laysla masaxo maxay deliishanayaan wa xadiiskan soo socda deliishanaya wa can thawr bni yaziid can rajaa bni xaywata can waraad kaatib ilmugiirati bni shucba waraadkaasi waa wuxuu kaatib wuxuu ahaa karaani ama qoraa u ahaa almuqiiratu bnu shucba kaatibkiisii iyo qoraagiisa ahaa can ilmuqiirati bnu shucba wuxuu ka warinayaa ana nabiya nebigu sala allahu calayhi waaalih wasalam masaxa inuu masaxay acla alkhuffi khufka korkiisa wa asfalahu iyo hoostiisaba yacni kor iyo hoosba inuu ka masaxay ayuu nebigu sal ly wasalam ayuu ka sheegaya rawa waxaa wariyay alhamsatu ila anasaa'iya nasaa'i mooye wa qaala tirmidiyu wuxuu yidhi haada kani xadiidun xadiid weeye macluulun oo la cileeyey waay xaliid la ciladeeyo jiran waay macnaha saas macnaha cillad buu qabaa walam yusnidhu xadiidkan ma uusan tiirinin buuhi can hawrin hawr xaggiisa muusan ka tiirinin hayru lwaliid ibnu muslim waliid ibnu muslim waxaan ahaynoo xadiidkan tiiriyey oo ardada hawr ka warinaysaa ma jirta buuhi wasa'altu waxaan weydiiyey buuhi abaa zurcata ayaan weydiiyey wa muxammadan wa huwa muxamedkaasi albukhaariyu weeye ayaan weydiiyey buuhi can hada alxadiidi xadiidkanaan weydiiyey fa qaalaa labaduba waxay yidhaahdeen laysa muusan ahaanin bisaxiixin saxiix ma ah xadiidkani waa cilladaysan yahay waa sidaa imaamu uu ku sheegay abu zurca iyo imaam albukhaarina ay tilmaameenoo xadiidkani sax ma ahe waa xadiid macluuloo cilladaysan cilladihiisuna waxa waaye dhowr cilladood buu qabaa waa midda koobaadeh ninka la yidhahdo thawr ma uusan xadiidka ka maqlin rajaa ibnu xaywa oo sheekhiisa ah inqidaac baa halkaa kaga jira waa midda labaade weliid ibnu muslim asagana waa mudallis weliba tadliisu taswiya saan soo barannay yacni sharu anwaaci tadliis nooca ugu shar badan tadliiska ayuu caan ku ah isaga iyo baqiyo iyo ragga la midka sidaas daraaddeed wuu cancaneeyey halkaana cillad baa kaga jirta oo taswiyatu waliid ibnu muslim waa cillad iyadana ayb saas daraaddeed baa xadiidka waxaa daciifiyey yani oo bukhaari iyo abu zurca sidoo kale la mida oo isaguna daciifiyey alimaamu shaafici abu xaatim alraazi tirmidi ibni xasmi abu daawuud ibn اlqayim sheekh albani xadiidkii isagoo sanadkiisu daciif yahay ayuu haddana wuxuu khilaafay xadiidkii muqiire ee ka horreeyey kan ka horreeya muxuu leeyahy Ah, ra'aytu rasuula llahi sal ly slam yamsaxu calaa duhuuri lkhufayn soo ma lafdiga marka dhahaya wa asfalihi waa lafdi shaad awa waa dacfi shadiida leanna waxaa isugu jira dacfi sanadka oo dhowr ciladooda iyo mukhaalafo uu haddana khilaafay axaadiista haabitkaee sugan waxaa la dhihi karaa marka waa daciif jiddan waa munkar waa munkar xadiidkan tilmaamaya kor iyo hoosba in khufka laga masaxee daciifka ayaa waxaa deliishaday shaaficiyada iyo maalikiyada saas man shaaficiyada iyo maalikiyada deliishadoo waxay yidhahdeen kor iyo hoosba waa laga masixi laakiin waxay leeyihiin kork ah keliya haddii la masaxo way kugu filantah ee hoosna in laga masaxana way fiican tahay bay leyihin macnaha way fiicnaan lahayd laakiin hadduu xadiis ku sugnaan lahaa haddii deliil ku sugnaan lahaa waa fiicnaan lahayd leanna istixsaanka iyo istixbaabka shaygu nas buu u baahan yahay deliil buu u baahan yahay way fiican tahay unu la iska way fiican tahay markaa le waa inaad deliil saarto hadduu daliilku daciif kaa noqdana wixii daciif lagu dhiso isaguna waa daciif wixii xadiis daciifa ku dhisan waa qowl daciifa ah isagana ama madhab daciifa ah. saas daraaddeed sida saxda ah khufka korka unbaa laga masaxaya sugsaanta iyo khufka iyo kulli wixii muxuu ahaayey ee lugta la geliyo baabu abwaabu nawaaqid alwuduu waysada waxyaabaha buriya abwaabteedii waay baabulwuduu'i wuduui buu baab yahay min alkhaariji laga weysaysto waxyaalaha ka soo baxa min asabiili jidka ka soo baxa yacnii in laga weyse qaato waxyaalaha jidka ka soo baxa jidka wuxuu ka wadaa sabiilaynkuu ka wadaa asabiilayn waxa weeyaan waa xagga hore oo xubinka taranka oo wax ka soo baxaan iyo xagga dambe oo saxaradu ka soo baxdo labadaa meelood baa waxaa la yidhahdaa sabiilayn marka wixii ka soo baxa labadaasi inay weysada jebinayo ayuu baabu yahay alwuu min alkhaariji min asabiil can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi rasuulu llaahi sala allahu alayhi waaalih wasalam rasuulku wuxuu yidhi rasuulku wuxuu yidhi laa yaqbalu allahu alla ma aqbalo salaata axadikum midkiin salaadiisa idaa goortii axdaa uu xadaoo neefi ka timaado xataa yatawada'a ilaa uu weysaysto faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi oo min ahli xadramawta reer xadramawta ah yaman yani magaaladan xadramawd la yidhahdo faqaala rajulun baa wuxuu yidhi oo min ahli xadramawta reer xadramawta ka mid a ayaa wuxuu yidhi mal xadau xadadku muxuu yahay yaa abaa hurayra abuu hurayrow idaa axdaa baa tidhiye xadadku muxuu yahay qaala wuxuu yidhi fusaa'un waa neef qarsoon aw duraatun ama mid shanqadhaysa waay muttafaqun calayhi fusaaga waxaa la yidhahdaa waa neefka gadaal ka soo baxda markaan la maqlaynin duraadkana waxaa la yidhaahdaa markii la maqlayo shanqadheeda ayaa duraad la yidhahda marka taasaan xadadka la yidhahdaa buuri ayib xadiidkaasi marka wuxuu tilmaamayaa neefta gadaal ka soo baxdaaye in ay weysada jebinayso waana ijmaac waa laisku waafaqsan yahay khilaaf male masaladaasi macna ayib <clears throat> waxayse isku khilaafsan yihiin neeftu hadday ka soo baxdo xubinka taranka inta badan ee dumarkay ku dhacdaa oo marmar yani waxaa ka soo baxaya wax yani xubinka taranka ka soo baxaya wax neef ah oo marmar xataa shanqari kara sida dumarku ay sheegayaan marka neeftaa xagga hore ka soo baxaysa culimmada qaar baa tan haleeshiiyo waxay yidhaahdeen ayaduna weysada way jebinaysa wasawaab inaysan waysada jebinayn waana sida culimo badan ay qabaan leanna neefta wax jebinaysa laga soo hadlay laga hadlayo xadiis ku hadlaya waa midda gadaal ka muctaadka la yaqaano amaa tan kale ee xubinkii xaggii dambe meelaan hayn ka soo baxaysaah iyadu waysada jebin mayso cala araajix ayb wa fii xadiidi safwaana safwaan xadiidkiisii waxaa ku sugnaa filmasxi masaxana ku soo arooray laakin min qaa'itin wa bawlin wa nawmin baa ku timid wasanadkuruhu waana sheegi doonaa buuhi xadiidka isaga xadiidkaasi qaybta uu ka soo qaatay waa xadiidkii safwaan ibnu casaali aan hadda laba goor soo marnayba xalayna darsigeenna duruusteenna yani waxa weeye ka mid ahaa haddan aan soo marnay oo tilmaamay wey xadiidkaas safwaan ibnu casaal maxaa ku yimid waxaa ku yimid wuxuu yidhi walaa nakhlacuhumaa a walaa nakhlacuhumaa min haa'itin walaa bawlin walaa nawm labada khuf inaanaan siibin buu nabiguna amray sal lla alay waslam saxaro kaadi saxaro darteed inaanaa u siibin iyo kaadi darteed iyo hurdo darteed bimacnaa wixii waysada jebinahaya inaanaan u siibin waay wixii waysada jebinaya marka saddexaasuu tilmaamay soo ma xadiidkaasi wuxuu tilmaamayaa marka oo sheegayaa in saxarada iyo kaadida iyo hurdaduba waysada jebinayaan hurdadu way imaan doontaa baab gooniyuu u samayn doonaa laakiin hadda ujeeddada alwuduu min alkhaariji min alsabiil waxaa khuseeya haa'idka iyo bowlkaa khuseeya kaadida iyo saxarada labadaasi baabkanay khuseeyaan inay weysada jabiyeen ayaa muuna tilmaamayaa xadiidkaasi safwaan ibnu casaal waana laysla ogolyahay ayadana wax khilaafa kuma jiro inay weysada jabinayaan saxarada iyo kaadida aayadda qur-aankaana tilmaamayso aw jaa'a axadun minkum min alghaa'id daa'idka waxaa la yidhaahdaa waa meesha hoosaysa dhulka ee inta badan loo xaajo tago marka meeshaa markaad ka timaadaanoo soo xaaja gudataan waa ama kaadi ama saxaro markaasi waa inaad weysaysataan aayaddaa tilmaamaysa axaadiista nebiga fara badanna way tilmaamaysaa sidaas daraaddeed waa ijmaac inay weysada jabinayaan ibnu mundir iyo nawowi iyo ibnu qudaama iyo ibnu xasmi iyo kayrkoodba ijmaacaa soo guurinaya inayna culimmada islaamku isku khilaafsanayn maslada iyada macnaha ayb waxaa kaloo isku khilaafsan yihiin ee shayga labada jid ka soo baxay hadduu yahay shay hayru muctaad ah shay aan caadatan ka soo bixin sida dhagax yar baa ka soo baxay dixiri baa ka soo baxay waxyaalo caadiya maaha waxyaalo caadiga ka yimaada ama waa neef ama waa kaadi ama waa saxaro laakiin marmarka qaarkood waxaa ka imaan kara waxyaalo hayru muctaad ah waysada ma jebinayaan mise jebin maayaan cinda aljumhuur way jebinayaan bay leeyihin oo saxaradii iyo kaadidii iyo wixii bay la mid yihiin saas way macnaha dood baa ku jirta culimada qaarkood ay ka doodsan yihin baabu lwuduu'i weysaysigiibuu baab u yahay min alkhaariji laga weysaysto kii soo baxay annajisi ee nijaasadaha min hayri sabiilayni labada jid waxaan ahayn ka soo baxay jidhka intiisa kale labada jid garanay laakiin jidhka intiisa kale wixii ka soo baxa oo nijaaso ah waysada ma jabinayaa mise jabin maayo way baabkani maxaa ka soo baxa jidhka intiisa kale waxaa ka soo bixi kara dhiig baa ka imaan kara waxaa ka imaan kara maalan eh, goror sanka ka yimaada waxaa ka mida mantaga waxaa ka mida eh, waxyaalahaasaa ka mida waxyaalahaasaa marka la yidhaahdaa khaarij najis ah kuwaasuu ka wadaa khaarij nijaaso ah oo labada jid aan ka soo bixina jidhka intiisa kale ka soo baxa saasuu ka wada ayib alwuduu'u min alkhaariji ka soo baxay annajisi ee haddana nijaasadaa bisharti waay min hayri sabiilayni labada jid waxaan ahaynna ka soo baxay can macdaani bn abi talxata can abidarda ana nabiya sala allahu calayhi waaalih wasalam nebigu qaa'a wuu mantagay fatawada'a markaasuu weysaystay falaqiitu waxaan la kulmay buu yidhi hawbaana hawbaan baan la kulmay waxaa dhahaya eh, macdaan falaqiitu waxaan la kulmay buu yidhi hawbaana fii masjidi dimishqa dimishq masaajidkeedaan kula kulmay buuri fadakartu waan sheegay lahu isaga daalika arrinkaasaan u sheegay xadiidkaas oo aan ka maqlay abudardaa inuu nebigu mantagay oo haddana weysaystay xadiidkii baan u sheegay buuri fa qaala markaasaa wuxuu idhi sadaqa waa runtii buuhi abudardaa run buu kuu sheegay buuhi ana aniga oo hawbaan ah ayaa sababtu shubay lahu nebiga waduu'ahu biyuhuu ku weysaysanaya anaa u shubay buuri anaaba taa goobjoog ka ahaayo biyaha anaaba ku shubay ayb ama u shubay rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey watirmidiyu wa wuxuu ihi huwa kani tirmidiy wuxuu idhi huwa xadiidkani asaxu shayin shayka ugu saxiixsan weeye oo fii hada albaabi baabkan ku soo arooray waa baabkee baabka ah in mantaga laga weysaysto baabkaa xadiid ku soo arooray kii ugu saxiixsanaa ma ka dhalanaysaa inuu saxiixinayo y maya lanna asaxa shay iyo axsanu shay filbaab keliya waxay faa'iidaynaysaa uun inuu wixii ku soo arooray ugu roon waxaa dhici karta kulligood inay wada daciif yihin laakiin isagu ugu ron yahay saas macnaha marka lagama faa'iidaysto hadday culimmada xadiisku yidhahdaan asaxu shay iyo axsanu shay sixatu alxadiid iyo xusnu alxadiid lagama faa'iidaysto saas way qaayatu maa fi lamri waxa ugu badan oo faa'iidaynayo inuu inta kale dhaamo un wey macnaha ayib xadiidkaasi waa xadiid sugan waay waxaa soo saaray sidoo kale oo wariyey abu daawuud nasaa'i fi lkubraa laakiin lafdii waxay ku wariyeen qaa'a fa aftara meesha ah qaa'a fa tawada'a soo maa ha qolyahaasi waxay ku wariyeen qaa'a wuu mantagay fa aftara markaasuu afuray ayb kuma jirta wax la yidhaahdo fa tawada'a wuu weysaystay kuma jirto abu daawuud iyo nasaa'i fi lkubraa laakiin lafdi kalaa jira axmed uu soo saaray oo muxuu ahaayey axmed iyo nasa'i filkubra ay ku soo saareenoo oo uu leeyahay istaqaa'a fa aftara fa utiya bimaa'in fatawada'a nebigu waa man tagay markaasuu afuray biyaa loo keenay waana weysaystay ayb xadiidkaasi waxaa saxiixiyey xaakim xaafid ibnu manda iyo sheekh albaaniba way saxiixinayaan meesha uu sheekhu ina leeyahay rawaahu axmed rawaahu axmed watirmidi axmed lafdigiisu qaa'a fatawada'a ma aha meesha wahmi baa ku jira lafdiga axmed fatawada'a ma aha ee waxa weeyaan qaa'a fa aftara asaga iyo nasaa'i fi lkubraa baa isku mid ah amaa qaa'a fatawada'a waa lafdiga tirmidi waay meeshaa marka waxoogaa wahmiya yacni caswigaasi daqiiq ma ah an ismaaciil bni cayaash xadiikaasi marka muxuu faaideeyey wuxuu faa'iideeyey nebigu intuu mantagay inuu weysaystay ayb an ismaaciil bni cayaashin can ibni jurayjin cabdilmelik can ibni abi mulaykata can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam rasuulku wuxuu yidhi man asaabahu ruuxii u asiibo qay un mantag aw amase rucaafun ama goror aw amase qalasun ama diliq diliq waa yacni wax yarkee aan mantaga gaadhsiisnayne intuu caloosha ka yimaado cunaha iyo afka soo gaadhaya oo yarka ah oo madnay way macnaha kaasaa la yidhahdaa qalaska ayb man asaabahu ruuxii uu asiibo qay-un mantag aw rucaafun ama goror aw qalasun ama diliq aw amase madyun ama madi ay asiibto waan soo baranaye falyansarif ha gadoomo salaaddii ha ka baxo falyatawada' ha soo weysaysto uma kadibna liyabni ha dhiso calaa salaatihi salaadiisii korkeeda ha ku duldhiso salaadiisii ha ku duldhiso walxaal huwa isagu fii daalika arrinkaa dhexdiisa markuu gadoomay ee soo weysaysanaya ee salaada imaanayo fii daalika arrinkaa dhexdiisa laa yatakallamu uusan hadlayn macnaha waxa weeyaan uma liyabni calaa salaati waxaa laga wadaa markaad soo weysaysato intaad soo weysa qaadanaysa waad aamusnaanay salaad baad ku jirtay arrimahanaa kugu dhacay waad ka baxday weesaad raadsatay shib baa tahay markaad soo weysaad soo wada qaadatay salaaddii meeshay kuu joogtay umbaad ka sii wadi liyabni saasaa laga wadaa soo bilaabi mayside meeshay kuu joogtay intii kuu laabnayd umbaad la imaani tii horaad ku duldhisi macnahaasaa laga wadaa uma liyabnida macna ayb wahuwa fii dalika laa yatakalam rawa waxaa wariyay ibnu maajah wadaara quni wa qaala wuxuu yidhi daara quni alxufaadu ragga xufaadda ah oo min asxaabi ibni jurayj ibnu jurayj ardadiisa ah yarwuunahu xadiidkan way warinayaan can ibni jurayjin bay ka warinayaan can abiihi can innabiyi sala allahu calayhi wasalam mursalan xaal uu yahay mid la irsaaliyey can ibni abi mulayka muu idin qoraya mise can abiih ya ah. can ibni jurayjin can abiihi can inabiyi sal ly wasalam mursalan xaaluu yahay mid la irsaaliyey oo aan la isnaadinin xadiidkaasi waa daciif cillado dhowru leh cilladiisa waxaa ka mid a ah ismaaciil ibn abi cayaash waa daciif fii riwaayatihi can hayri shaamiyiin hadduu cidda uu xadiiska ka warinayo uu ree shaam yahay oo sheekhiisu uu shaami yahay xadiidkiisu waa xasan laakiin wixii aan ree shaam ahayn hadduu ka warinayo waa daciif ibnu jurayj oo hadda sheekhiisuna waa xijaazi ee shaami maaha sidaas daraaddeed baa yuu xadiidku horta cilladaa qabaayo waa daciif cillada labaadi waxa waaye ibnu jurayj ardadiisaa xadiidka isku khilaaftay badankoodna waxay ka dhigayaan inuu xadiidku mursal yahay ninka la yidhahdo ismaaciil ibnu cayaash xadiidka wuxuu ka dhigay musnad oo see ah can ibni jurayj can ibni abi mulayka can caaisha oo caaisha inay markaa nebiga ka warinaysaa laakiin waxaa iska leh ismaaciil baa iska leh ardada kale intooda kale oo ismaaciil uusan gaadhi karin xadiidka mayna caaisho sheegin ee waxay ka dhigeen mursal aan saxaabigii la sheegin waxaa ka mid a ah ragga iyaga cabdirasaaq abu caasim ibni nabiil moxamed ibni cabdillahi alansaari iyo kayrkoodba xadiidka mursal bay ku wariyeen labadaa cillaba waa jirta xadiidka alraajix inuu mursal yahay aaniyan dacfi baa sanadkiisa ku jira labada ciladood buu marka xadiisku daciif ku yahay waxaa rajaxay inuu mursal yahay axmed ibnu xambal abu xaatim araazi daara qutni iyo bayhaqi iyo hayrkood waxay leeyihiin sawaab waxaa inuu mursal yahay haddana dacfigaa sanadkuna waa ku jira ayb wacan anasin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi ixtajama wuu istoobay rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam wuu istoobay fa sallaa wuu tukaday walam yatawada' mana uusan weysaysanin intuu istoobay oo dhiig jidhkiisa ka keenay ayuu isagoon weysaysanin iska tukaday walam yazid muusan ka ziyaadin nebigu calaa qasli maxaajimihi meelihii uu iska toobay dhaqitaankooda muusan ka siyaadin wax intaa ka siyaadsan muu samayn maxaajimtu waa meelaha toobinku qabta way macna ayb ra waxaa wariyey addaara quطni baa wariyey wa kadalika waxaa wariyey bayhaqi waana daciif isaguna dhowr ciladood buu qabaa xadiikani ciladiisu waxa weeye saalix ibnu muqaatil in la ku jira oo daciifa cillada labaadna aabbihii muqaatilna waa lama yaqaano waa hayru macruuf sulaymaan ibnu daawuud oo ku jira sanadkuna waa isaguna waa majhuul sidoo kaleeto xadiidku wuxuu ku cilladaysan yahay inuu mawquuf yahay afartaa cilladoodba wuu qabaa saas daraaddeed baa waxaa daciifiyey alimaamu daara qutni bayhaqi zaylaci ibnu xajar ibnu cabdilhaadi iyo eh, culimo kaleba ma sugnay leeyihiin waana sidaasaa sawaaba inuusan sugnayn ayb axaadiistaasi waxaa loo deliishaday in eh, waxyaalahani ay weysada jebiyaan xadiidka hore waxaa ku yimid eh, abudardaa mantaga ku yimid soo ma xadiidkan eh, caaishana waxaa ku yimid mantaga iyo gororka iyo diliqa iyo madyiga madyiga in weysada jabeeyada waxa wey meel yani wa xadiis waa ku cad waana soo marnay xadiista iyada nabigu ka weysasa yidhi sal ly ama intan kale xadiiskaasi ku timi xadiidkan anasna wuxuu ku daray waxa la yidhaahdo toobinka oo dhiigga ka imaanaya jidhka intiisa kale ah axaadiistaa waxaa deliishaday culimmada qaarkood oo qaba in laga weysaysanayo waxyaabaha jidhka ka soo baxaya ee nijaasada ah waxaana ka mid ah culimmada qabta in laga weysaysanayoo weysada ay jabinayaan waxyaabahaas xanafiyada iyo xanaabilada ka mid ah. ayib sidase ay maalikiyada iyo shaaficiyadu qabaan inaysan jabinin waayo sidaasaana sawaaba yacni waxa way waxyaalaha jidhka ka soo baxaya ee nijaasada ah ee aan labada jid ka soo bixin inaysan weysada jabinaynin baa sax ah waana madhabka maalikiyada iyo shaaficiyada sababtu waxa weeye wax xadiidoo ku sugan ma jiro haddii shaygu uu guntamo waysadii way guntantay way asaxday shayga la leeyahay wuu jebinayaa waa in deliil cad loo helo leanna asalku waxa weeye waa baqaa'u sixa waysadani sidii la ogaa inay sax tahay inay baaqi ku tahay baa asala waxa la leeyahay wuu jebiyey waa in daliil loo helo waay deliilla'aan layskama dhihi karo shaygani weysadii buu jebinaya axaadiista loo cuskaday masaa'ishaasina waa axaadiistaa wada daciifka hal xadiis baa ka badbaadiyo fayoobaanaya oo xadiidka u horeeya xadiidka abudarda soo ma xadiiskaasaa ka fayo asagana keliya wuxuu ku tusayaa uu nebigu inuu ka weysaystay oo waa ficil ficilka mujaradka ee cibaadada ana wuxuu faa'iideeyaa uun markuu u badan yahay istixbaab buu faa'iideynaa laakiin ficil mujaradoo keligii ah faradna ma waa faa'iideeyo wujuubna ma faa'iideeyo naqdina ma faa'iideeyo waa sida ibnu mundir iyo culimmo badan ay xadiiska kaga jawaabayaanoo waxay leeyihiin nebigu wuu mantagay sax waana ka weysaystay sax laakiin ficilkiisu wuxuu uun ku tusi markaad mantagto inaad uun ka weysaysan karto oo ay fiican tahay laakiin inay weysadii jabtay kuma tusayso weyseqaadka nebiguna sal lay waslam keliya ma dhici jirin markay weysadu ka jabtee asagoo weyse qabuu haddana weysada cusboonaysiin jiray sooma taasi way sugan tahay bay leeyihin marka waxa weeyaan ficilka nebiga keligii naqdi kuma tusay leeyihin taasaana sawaab ah oo marka la fiiriyo muxuu ahaaye ficilka iyo muxuu ahaaye adilada muxuu ahaye qawaacid ulistinbaat loo bandhigo sidaa weeyaan masaladu marka saasay u xoog badan tahay inaysan waxba jabinayn waxaa iyadana doodi ka taagan tahay nijaasanimadka oo sheekhu wuxuu yidhi alwuduu'u min alkhaariji najis min hayri sabiilayn waxyaabahan inay nijaaso yihiin buu qabaa oo maalan mantaga iyo dhiigga gororka ah iyo muxuu ahaaye qalaska iyo waxyaalahaas kulli waa laga doodsan yahy kulli waa laga doodsan yahy oo dhammaantood nijaasanimadkooda dood baa laga qabaa waa masale khilaafiya oo culimmada aad u dhex taalla wey wax na soo cad oo nijaasanimadiisa kutusaysana ma jirta walaa dhiigga ibni aadamka jirkiisa ka soo baxa walaa mantaga ka soo baxa masalada marka laga yimaado inay khilaafiyato culimmadu ku kala aragti bedelan yihiin haddana daliil cad oo loo haya ma uu jiro khaasatan masalada mantaga bal xataa culimmada qabta waxay qirsan yihiin axaadiista ku soo aroortay nijaasanimadkeedu inay kulli wax ka asaxay uusan jirin alimaam daara qutni bayhaqi nawowi kulligood saasay rumaysan yihin xadiidka camaar baa loo deliishadaa oo baatil ah masaladaasi marka dood baa iyada lafteeda ka jirtaoo loo sallimi maayo waxyaabahani nijaasanimadkooda laakiin hadda baabku wuxuu ku saabsanaa weysada ma jabinayaan halkan baan muxuu ahay eh, xoogga saarnay ama inta kale eh, dood baa ka jirta ficlan wuxuu sheekhu yidhi waqad saxa waxaa asaxay can jamaacatin jamaaca xaggeeda waxaa ka asaxay koox oo min asaxaabati saxaabada ka mida waxaa ka asaxay tarkulwuduu'i weyse qaadad laga tago min yasiiri dami dhiigga yarka laga weysaysto dhiigga yar ka weysaysigiisa in layska daayo oon laga weysaysanin wey macna taasi waxay ka asaxday koox jamaacada ka mid wa yuxmalu waxaa la xambaari buu yidhi xadiidu anasin anas xadiidkiisa calayhi taasaa lagu xambaari buuhi oo tee ah dhiiggu markuu yaryahay xadiiu anas kee wa ah, waa kii u dambeeyey ah, eh, intuu istoobay buuna haddana ka weysaysanin waxaa lagu xambaari buu le sheekhu leeyahay dhiiggu markuu yar yahay kaa soo baxay saxaabaana sidaa qabi jirtay dhiigga yar inaan laga weysaysanayn ayib wamaa qablahu axaadiistii ka horraysayna waxaa lagu xambaaraya wayuxmalu waxaa lagu xambaari weye maa qablahu axaadiistii ka horraysayna waxaa lagu xambaari cala alkaiiri ka faraha badan dhiigga faraha badan alfaaxishi ee foosha xun dhiiggu hadduu aad u fara badan yahay kaa soo baxayna oo si foolxfoolxun yahay si foolxun usoo soo baxay oo aad u badan yahayna marka waxaa lagu xambaarayaa axaadiistii kan ka horraysay oo kuwee ah yah xadiidkii daciifka ahaa waa kii hore waa oo tilmaamayay dhiigga in macnaha laga weysaysanaya ayib axaadiistii buu sheekhu jamcinaya wamaa qablahu xadiidkan anas wixii ka horreeyana waxaa lagu xambaarayaa cala waxa faraha badan alfaaxisha ee foosha xun ka madhabi axmed sida axmed madhabkiisa u yahay iyo wa muwaafiqahu cidda waafaqsan jamcan kulmin darteed baynahumaa axaadiista dhexooda la kulminayo sheekha maadaama uu madhabkiisu yahay eh, muxuu ahaayey eh, eh, madhab xanaabila madhabu axmed waa ayuu wuxuu doonayaa inuu tawjiihiyo madhabka axmed oo qaba dhiigga in la kala qaado dhiigga jidhkaaga ka soo baxay hadduu yar yahayna weysada ma jabinayo hadduu dhiig badanoo faaxisha yahayna weysada waa jebinayaa halkee buu ka qaatay imaamku wuxuu leeyahay axaadiista soo aroortay ee tilmaamaysa inaan dhiigga jidhka ka soo baxay laga weysaysanayninna waxaa lagu xambaarayaa dhiiggu hadduu yaryahay axaadiista ku timid in laga weysaysanayana waxaa lagu xambaarayaa dhiiggu markuu badan yahay sidaasaana axaadiista lagu jamcin buu leeyahy laakiin waxa weeye yani waxaa la yidhaahdaa yani jamacu wuxuu yimaadaa markay axaadiistu saxiix noqoto saas way macnaha alcamalu farcu tasxiix baa la yidhahdaa markuu xadiidku sugnaado ayaa markaa jamac iyo laga hadlaa iswaafajin madhabka dhiig oo dhanoo soo baxay baa jebinayana ma xoog badnaa sida raajixa waxa way masaladu xoog badan tahay waa madhabka maalig iyo shaafici xadiid marfuucana ma jiro aaaar baana saxaabadase ka sugan iskhilaafsan ayb oo cabdullahi bni cumar cabdullahi bni abi awfa iyo jaabir bni cabdilaahi waxaa ka sugan inaysan dhiigga jidhka ka soo baxay aynan ka weysaysan jirin cabdullaahi bni cumar waxaa ka sugan inuu ka weysaysan jiray gororka markaa kadibna uu salaadda iska sii wadan jiray cali bni abi aalib isagana waxaa ka sugan inuu ka weysaysan jiray mantaga iyo gororka kadibna salaadda uu iska sii wadan jiray marka mas'aladu bayna asaxaaba waa masale khilaafiya laakiin xadiid ahaan marka loo noqdo wax xadiisoo ku sugan ma jiro mar hadday sidaa tahayna alaslu albara'a waa asalku waxa weeyaan wax jabin la yidhaahda ma jirto ah, saas wey manaa saasaa xoog badan baabu alwuduu'i min alnawmi ila alyasiira minhu cala ixdaa xaalaati asala wuxuu baab u yahay alwuduu'u weysaysi min annawmi hurdada laga weysaysto ila alyasiira waxa yar mooyaane oo minhu weysada ka mida waxaan dhihi lahaa oo minhu dheh hurdada ka mid calaa ixdaa xaalaati salaati salaada xaaladaheeda mid ka mida korkeeda bimacnaa wuxuu leeyahay weysada waxyaabaha jabiya hurdadaa ka mida laakiin hurdadii buu kala qaadaya wuxuu leeyahy hurdadu hadday yar tahayna weysada ma jabiso hadday badan tahayna weysada way jabinaysaa oo xaaladaha salaada mid ka mid ah can safwan bni casaalin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi kaana wuxuu ahaa rasuulu llahi sala allahu alayhi waaalih wasalam rasuulku wuxuu ahaa ya'murunaa midna amra idaa kunnaa safaran haddaan safarna anlaa nansica inaanaan siibin khifaafana khufafyaalkanaga alaaata ayaamin walayaaliyahunna ilaa min janaabatin janaabo darteed mooye oo markay janaaba timaado khufka waa la siibaya waa buraya macna laakiin min qaa'id halkaa waxaa ku jira taqdiiro laakiin laa nanzacu ma siibayno khufafyaalka min qaa'itin saxaro daraaddeed u siibi wa bawlin iyo kaadad daraaddeed iyo wa nawmin hurto daraaddeed ayib ra waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wannasaa'iyu watirmidiyu wa saxaxa wuuna tasxiixiyey waynoo soo hormaray xadiidkaasi baabu ishtiraati ahaarati qabla lubsi ayaan ku soo marnay mxuu ahaayey inuu xadiid saxiix yahayna waa soo sheegay ayib xadiidkan waxaa deliishaday culimmada qabta hurdadu ama ha yaraato ama ha badnaatee kala qaadla'aan weysada way jebinaysaa ayib waana madhab yani wax weeyaan ay qabaan muxuu ahaayey ay qabaan culimo badan ay qabaan wey macnaha ayib oo ay ka mid yihin maalan isxaaq iyo abi cubayd iyo musani iyo yacni kala qaad la'aanba way jebinaysaa bay qabaan qolyahaasaa deliishanaya waxayna u deliishanayaan kaadida iyo saxarada oo waysada jebinaya qaطcan ayaa hurdadiina lagu daray lamana kala qaadin bay xadiisku muusan kala qaadin wabitaali hurdo ha yaraato ha badnaato waysada way jebinaysa halkaasay mareen xadiiskaasay deliishadeen wacan caliyin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi waaalih wasalam rasuulku wuxuu yidhi alcaynu ishu wikaau sahi haa waa dabada ningaxeeda waay wikaagu waa ningaxa waa xadhigga sibraarka afka lagaga xidho iyo wixii la mida ninga sahigana waxaa la yidhahdaa waa dabada khaasatan meesha wax ka soo baxaan ayaa la yidhahdaa sahiga marka isha waa isha bini aadamka isha soo jeedideedu waxay u tahay ningax iyo afxidhid dabada faman naama ruuxii seexda marka falyatawada' ha weysaysto maxaa yeele dee dabadii waa furanaysa markaas ma ogid waxaa ka soo baxayo weel ningixii laga furay waay wixii ku jiray soo daadan maayo saas way macnaha waxaa wariye axmedu axmed baa wariyey abu daawuuda wabnu maajah xadiikaasi a'immadu waa cileeyeen xadiia cali bn abi aalib abu zurca iyo abu xaatim iyo zaylaci iyo cabdilxaq alishbiili ibnu qataan abulxasan iyo ibnu cabdilhaadi kulligood way cilaynayaan oo waxay leeyihiin waa xadiid ciladaysan ma sugnaylayn macnaha ciladihiisa waxaa ka mid a xadiidkaasi ninka la yidhahdo baqiyat bnu lwliid taswiyadiisaa laga baqaya taxdiid haba caddeeya cinda axmed laakiin sheekhkiisa iyo sheekh ka dambeeya iyo cancana ku jirta ninka caanka ku ah inuu tadliiska taswiyada ninka lagu yaqaanana siday culimmo badan qeexayaan waa inuu sanadkadho dhan uu ku yimaado taxdiid iyo samac ku yimaado wa ilaa meel kastuu tadliiska gelin karaa macnaha oo uu ka suuroobi karaa macnaha ayib cilladaasi waa ku jirta waxaa kaloo ku jira nin la yidhahdo alwadiin ibnu cataa oo laysku khilaafsan yahay saas daraaddeed baa ibni xajar caleyh raxmatullah buluuqulmaraamka wuxuu yidhi sanadkiisa dacfi baa ku jira xadiidku isagoo cilladaha qaba ayaa haddana waxaa taxsiiniyey alimaamu nawowi alxaafid almundiri ibnu salaax iyo sheekh albaaniba way taxsiininayaan abcan taxsiinintaasi waxaan u malaynayaa xadiidkan ka dambeeyaay ku xoojinayaan wailaa sanadka dacfi baa ku jira wacan mucaawiyata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam rasuulku wuxuu yidhi alcaynu ishu wikaau sahi dabada ningaxeeda iyo afxidhkeedii wey fa idaa goortii naamad ay seexdaan alcaynaani labadii indhood markay seexdaan istuliqa ama istatlaqa labadaba way isdhex kartaa istatlaqa wuu furtay alwikaa'u ningixii iyo afxidhkii waa furtay hadduu ninkixii furtayna wixii ku jiray waa soo baxay wey macnaha ayib raa waxaa wariyey axmedu axmed wadaara qutniyu baa wariyey xadiidkaasina waa daciif isaguna dhowr ciluu qabaa abubakr ibn abi cabdilaahi ibni maryam nin laydhaha abubakr ibni cabdillaah ibni maryam oo daciifnimadiisa laysku waafaqsan yahay sanadka wuu ku jiraa waa cilladda koobaad baqiyat ibnulwliid tadliiskiisiina waa ku jiraa waa cilladda labaad cilladda saddexaadna waxaa raajixa inuu mawquuf yahay calaa mucaawiya sida ibnu cadi iyo bayhaqi iyo ibn cabdilhaadi ay rajaxayaan saddexdaa cillaba xadiidku waa qabaa saas daraaddeed buu sanadkiisu daciif yahay xadiidkii hore ee cali iyo kan mucaawiye oo labaduba dacfi ku jiro ayaa marka laysku xoojinaya markaasaa waxay noqonayaa xasan saasuu ku noqonaya culimmadii aan soo tilmaannayoo nawowi iyo ibnundiri iyo ibnu salaax iyo sheekh albaani iyo saasay xadiid ku taxsiinayaan qaarna ka hore sanadkiisayba taxsiinayaan macnaha sheekhu wuxuu yihi assahu waxa weeyaan ismun wey waa magac oo lixalqati dubur dabada wareeggeeda u sugnaaday ha dabada wareegeeda yacni markii baryaha laga tago meesha saxaradu ka soo baxda ee wareegga ayaa waxaa la yidhaahdaa xalqatu dubur meeshaasaa marka magaceeda waxaa la yidhahdaa assahi baa la yidhahdaa saas way saasuu sheekhu ku fasiraya wuxuu yidhi sheekhu wasu'ila waxaa la weydiiyey axmedu axmed waxaa la weydiiyey can xadiidi caliyin cali xadiidkiisaa la weydiiyey wa mucaawiyata iyo mucaawiya radi allahu canhuma fii dalika arrinkaa dhexdiisa ku soo arooray labadaa xadiid ee mas'aladaa ku yimid baa waxaa la weydiiyey axmed ibnu xambal faqaala axmed wuxuu yidhi xadiidu caliyin cali xadiidkiisa ayaa ahbatu ka sugnaan badan wa aqwa ka xoog badan labada xadiis marka laysu fiiriyo midka cali baa xoog badan sidaasaana sax lanna waa ka sanad ahaan buu ka xoog badan yahay laakiin isaga laftiisa cillo kama marhnaa labada xadii marka way isku xoogoobayaan xasan bay isku noqon waxaana deliishanaya xadiidkan cali bn abi aalibin radi allahu tacala canhu arda culimada ee ku xidhay hurdada markay waysada jebinayso waa markuu ruuxa dareenkiisu tago ama dhinac ha u jiifo ama ma ahe ha fadhiyo ama ha taagnaado haddiiba intaad seexato dareenkaagu tago oo isha intaad isku qabato ama ishu ha kala qaadnaataba laakiin dareenkaagii uu tago waysadii way kaa jabtay haddiise aad seexato dareenkaagii joogo oo dareemayso waxa kaa soo baxaya aad fahmi karayso weli uusan tegin markaa waysadu kaama jabayso oo intaad seexatayna waysadu jabaynin maadaama dareenkaagii joogo le'anna sideedaba waxay leeyihiin eh, eh, hurdadu ayada laf ahaanteedu naaqid ma aha laakiin waa madinnatu naqdi bay leeyihin waa meel la malayn karo inay hurdadii jabtay inay waysadii jabtayoo wixii jebin lahaa inuu soo baxay baa la filayaa oo la malayn karaa ee iyada laf ahaanteeda maaha goormaa marka la malayn karaayoo malahaasi xoogaysanaya waa markii ruuxa dareenkiisi uusan joogin markaasay xoogaysanaysaa oo macnaha yacni weelkii markaa waa afurtayo dabadii wax ka soo baxaysa ma ogid marka markaasay hurdadu weysada jebinaysa haddiise laakiin dareenkaagu joogo ma jebinayso sidaa culimmada qabta oo hurdada u kala qaatay bayna anawmi alkhafiif wanawmi thaqiil u kala qaaday ayaa xadiidkan deliishanaysa waana madhabka maalikiyada madhabka maalikiyada isagaana xoog badan masaladan marka la yidhaahdo masaasay u xoog badantah ruux hadduu seexdo dareenkiisii joogana ma jabinayo furtadu haddii dareenkiisu tagana weysadii way jabaysaa ayb wacan ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu idhi bittu waan baryey buuhi cinda khaalatii habaryartay agteedaan baryay buu idhi maymuunata ahayd fa qaama markaasuu istaagay rasuululahi baa istaagay sala allahu calayhi waaalih wasalam yani maymuuna nabiga xaaskiisay ahayd marka guriguu la seexday ibnu cabaas wiil yaroo guriga ku nool buu ahay fa qaama waxaa istaagay rasuululahi sala allahu calayhi waaalih wasalam hurdadii yani salaaddii habeenkiibuu isu taagay fa qumtu waan istaagay buu idhi anuguna ilaa jambihi dhinaciisaan istaagay al aysari ee bidixda ah nabigu waa soo weysaystay kadibna salaaddii isu taagay aniguna intaan soo weysaystay baan dhanka bidixdaa kaga xidhay buui salaada oo dhanka bidix iska taagay buui fa ahada markaasuu qabtay nebigu biyadii gacantayduu qabtay fa jacalanii wuxuu i yeelay min shiqihi dhankiisa alaymani ee midigta a ah buu i yeelay intuu soo qabtay oo soo wareejiyey ayuu dhanka midigtaa soo istaajiyey fa waxaan gudagalay buuhi idaa goortii akfaytu aan waxoogaa yani waxa weeyaan hurdadu ila tagto oo an yaro tago ikhfaagu waxa weyan waxoogaa markii dareenkaa u yaro tago hurdadu kula yaro tago ayb fajacaltu waxaan gudagalay buu idhi idaa goortii akfaytu ya'hudu inuu qabto bishaxmati udunii dhegtayda carjawdeeda ah, dhegta carjawdeeda qaybtan hoose laalaada wa mar alla markaan waxoogaa hurdadu ila yaro tagto aan yani waxoogaa yani aan ku yara fogaadaba wuxuu bilaabay nebigu inuu dhegta imaroojiyo dhegta man carjawdeeda uu iqabto manaa hurdaduu ka kicinay qaala wuxuu idhi fasallaa wuu tukaday nebigu sal lay waslam ixdaa casharata ragca kow iyo toban ragcadood buu nebigu tukaday buuri sal lay waslam rawa waxaa wariyey muslimun muslim baayaa wariyey xadiidkaasi macnihiisa waxaa loo deliishanayaa hurdada ruuxa iqfaaga ku rida ee waxoogaa dareenkiisii aan tagsiinin laakiin waxoogaa yani khafiifka ah. aad aan u cuslaynin inaysa waysada jebinin leanna cabdullahi bni cabbaas radi allahu canhu nebigu ku xidhan yahay salaada la tukanaya hurta ka timid ku timid laakiin hurdadu dareenkiisii ma tegsiinina waxoogaa uun way marmar bay yaro qaadqaadaysaayoo ku xoogaysanaysaa laakiin mayna tegsiinin salaadiina waa ku jira qolyihii aan hadda soo sheegnay baa daliishanayo maalikiyada oo hurdada khafiifka iyo midda haqiilka kala qaadaya macnaha ayib wacan anasin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu uhi kaana waxay ahaayeen asxaabu rasuulillaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam nebiga saxaabadiisu waxay ahaayeen yantadiruuna kuwa sugay ahaayeen alcishaaa cishaha alaakhirata ee dambaysa cishaha dambe yacni salaadda maqhribka iyadana cishaa la yidhahdaa alcishaau luulaa baa la yidhahdaa alcishaau alaakhirana waxaa la yidhahdaa salaadda cishahaan u naqaano yantadiruuna kuwa sugay ahayn alcishaaa cishaha alaakhirata ee dambaysa xataa takhfiqa ilaa ay raaracsanto ru'uusuhum madaxyaashooda yacni masaajidkay fadhiyaan marka madaxaa foorarsanayoo hoos buu ka leeyahay waa macnaha uma kadibna yusalluuna way tukan jireen walaa yatawada'uuna mana ayna weysaysan jirin rawa waxaa wariyay abu daawuud baa wariyey bal shaafici iyo axmed iyo tirmidi baa soo saaray waxaan dhihi lahaa shaafici iyo muslim iyo tirmidina way wariyeen waa xadiis saxiixa wey ayib xadiidka anas alfaad fara badan baa ku timid alfaad aad u fara badan buu ku yimid kani waa mid oo salaadda iyagoo sugaya ceshaha baa madaxoodu hoos geli jiroo foorsan jiray kadibna intay istaagaan bay iska tukan jireen salaadii marka la gaadho mana ayna weysaysan jirin lafdi kalena wuxuu leeyahay dhinac bay u seexan jireen intay dhinac dhinac u seexdaan ayay iska kici jireen markaasay salaada tukan jireen ayagoon weysaysanin lafdi kalena wuxuu leeyahay qaarkood wayba khuurin jireenba salaaddii baa la sugahaya masaajidkay fadhiyaan qaar intay khuuriyaan bay kacaan bay salaaddii iska geli jireen iyagoon weysaysanin alfaadsaasoo dhan waa sax xadiidku alfaaddaasoo dhan sax buu ku yahay ayib alfaadaasina waxay diidaysaa muxuu ahaayey waxay radinaysaa madhabka shaaficiyada oo shaaficiyadu waxay yidhahdaan iyagu madhabkoodu yahay ruuxu hadduu seexdo asaga oo meesha uu ku fadhiisto dhulka makaniyey mutamakinan maqcadahu min alardi sal muggii isagoo u fadhiya hadduu ku seexdo weysadiisu ma jabaysay qabaan hadduuse laakiin waxoogaa isagoo dhinac u yaraa fadhiya hadduu seexdo ama meh isagoo jiifaba uu seexdo weysadiisu way jabaysaa waa madhabkii shaaficiga mas'aladaasi marka axaadiistaasi ayaa diidanoo saxaabadu intay dhinac u seexdaan oy soo kacaan bay tukan jireen waxayna iyagu qaydkaa u xidhayaan waxay leeyihiin ruuxu markuu si saaniya u fadhiyo oo sal muggii u fadhiyo wax ka soo bixi kara ma jiro saa hadduu ku seexdo xataa oo miyirkiisu ku tago neefi kama soo bixi karto saasay leeyihi mar haddayna ka soo bixi karaynin madannadii iyo malihiibaa meesha ka baxaya saas daraaddeed ba weysadiisu sax ku tahay hadduu kacaw iska tukanay laakiin saxaabadii baa intay seexdeen oo khuuriyaan bay haddana kici jireen madhabkii aan rajaxnay ee maalikiigae kala faslin kala qaadayay hurdadu markay khafiif tahay iyo markay haqiil tahay axaadiistan maxay kaga jawaabayaan laftooda ilan khuuraa dhacday waa la khuurinaya lafteede maxay samaynayaan waxay leeyihiin dadka qaarkood waxaa suuroobi karta iyagoon hurdadaba si fiican u gelin inay quuriyaan wayna dhici karta soo saas ma ruux baaba isagoo weli dareenkiisii joogo ayuu khuuro bilaabaya bal dadka qaar baaba khuuradooda ismaqlaba ah, oo dhihi waan quurinahay soo ma see uu ku ogaado inuu quurinahay soo inuu dareenkiisu joogo ma ahayn saas way macanaha marka sidaas weeyo khuuradu kuma tusayso inuu dareenkii dareenkii maqan yahay oo dadka qaarkood bay ka suuroobi kartaa saas daraaddeed kama hor imaanayso madhabkii ahaa sida raajixa hurdadu markay miyirka tagtiiso unbay jebinaysa haddayna miyirka tagsiino ruux weli uu isgaranayo ma jebinayso ama dhinac ha u seexdo ama salmugii ha u seexdo ama hadduu doono rukuuc iyo sujuud ha ku seexdo وعن يزيد بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم qaala nebigu wuxuu yidhi laysa ma ahaanin calaa man ruux korkii naama seexday saajidan isagoo sujuudsan wuduu'un weyse qaadad ma ahaanin cid isagoo sujuudsan seexatay weyse korkiisa ma ahaanin xataa yadajica ilaa uu dhinac dhinac u seexdo fa innahu isagu idaa goortii idajaca uu dhinac dhinac u seexdo istarkhad waxaa raaracsamaysa oo dabcaysa mafaasiluhu xubnihiisaa dabcaya yani meelaha jidhku iska galo ay isaga yimaado ayaa dabcaysa raba waxa wariyey axmedu axmed baa wariyey wakadalika abu daawuud iyo tirmidi daaraqutni tabaraani iyo keyrkood keyrkoodba weriyeen sheekhu wuxuu yidhi wayaziid yaziid bn cabdiraxmaan buu ka hadlaya sanadka ku jira wuxuu yidhi wayaziid huwa isagu addaalaani waay qaala axmedu axmed wuxuu idhi laa ba'sa bihi wax dhiba ma qabo laa ba'sa bihi bimacnaa xadiidkiisu xasan buu noqon karaa markii sidaa la yidhaha qultu waxaan idhi buu sheekhu waqad dacafa way daciifiyeen buu idhi bacduhum culimmada qaarkood xadiida daalaani ninkaa la yidhaahdo yaziidin addaalaani xadiidkiisa culimmada qaarkood baa daciifiye haadaa ee kana ayb liirsaalihi maxaa yeelay waa mursal liirsaalihi maxaa yeele xadiidka wuu irsaaliyey irsaalkaasi bimacnaa waxaa laga wadaa inqitaac baa laga wadaa culimmada salafka ridwanullaahi calayhim mutaqadimiinta mursalka waxay u isticmaali jireen xadiidka sanadkiisu kala go-an yahay gadaal dambey mustalaxaadku kala baxeen oo mursalka loo yaqaan loo bartay ama uu caan ku caanbaxay xadiidka saxaabigii la jaray oo inqiaacu uu kaga jiro dhanka saxaabiga kaasaa mursalka marka dambe ku caanbaxay amaa mursalku cinda almutaqadimiin munqadicay u isticmaalaan meeshuu dooniba sanadku haka kala goonaadee macnaha ayb qultu waxaan bu uhi waqad dacafa way daciifiyeen bacduhum qaarkood xadiida daalaani bay daciifiyeen hada ee kana liirsaalihi qaala shucbatu wuxuu idhi shucbatu bnu xajaaj inamaa samica wuu uun maqlay buu idhi qataadatu min abilcaaliya abilcaaliye wuxuu ka maqlay arbacata axaadii afar xadii buu ka maqlay fadakarahaa afartii xadii shucba wuu sheegay walaysa ka mid maaha buu sheekhu yidhi haadaa xadiidkani minhaa afartii xadii ka mid maaha ciladaasi si aad u fahanno waxa waaye xadiidka ciladaha uu qabo waxaa ka mid a ah, ragga warinaya waa kuma yaziid iyo qataada iyo abulcaaliya iyo abulcaaliya ibnu cabaas ka warinaya soo ma ciladan hadda uu tilmaamaya marka waxa weeye qataada ma uusan ka maqlin xadiidkan sheekhiisa abulcaaliya soo ma yaa sheegay shucbaa sheegay shucba wuxuu yidhi afar xadiid baa la hayaa wuxuu qataada ka maqlay abulcaaliya afartii xadiidee shucba sheegay markii la fiiriyey kani ka mid maa saas daraaddeed wuxuu noqonayaa axaadiista uusan ka maqlin buu gelaya soo saas ma saas manaa xadiidka afarta ah yacni waxa weeyaan waa culimmadu way sheegaanoo xadiidka hore waa xadiidka yuunus ibnu mataa qisada yuunus ibnu mataa nebiga bukhaari iyo muslim baa soo saaray xadiidka labaadna xadiidka ibnu cumar oo salaada ku yimid oo bukhaari iyo muslim baa soo saaray xadiidka saddexaadna waa xadiidka alqudaatu halaa qaaliyadu waa saddex xadiidkii odhanayay oo isagana muxuu ahay qudaada saddex ka dhigay xadiidka saddexaadna waa xadiidka ibnu cabbaas oo uu leeyahay waxaa ii warramay rag raalli laga yahay oo cumar ka mid yahay oo muxuu aha isagana bukhaariiyo muslim ay soo saareen afartaa xadii weeye axaadiista shucba uu leeyahay qataada wuxuu ka maqlay abulcaaliya xadii kalena kamuuna maqlin buu ka wada xadiiskan inoo yaalla marka ka mid maaha afartii xadiis macnuhu muxuu noqonaya marka shucba inuu leeyahay kamuusan maqlin buu marka leeyahay meeshaa marka inqiaac baa kaga jira xadiidka warka murtidiisa marka la ururiyo xadiidkani waa daciif dhowr ciladood buu qabaa waa midda koobaade abu khaalidin اdaalaani yaziid ibn cabdiraxmaan اdaalaani waa daciif waa midda labaade ninka la yidhaahdo yaziid iyo qataada xadiisku munqaic buu ka yahayo yaziid muusan qataada ka maqlin waa munqaic halkaana ah, halkaana sanadku waa kala go-anya waa midda saddexaad oo cilladan uu shucba tilmaamayoo qataada iyo abulcaaliyana maysan kala maqlinoo waa munqaic halkaana inqiaac baa kaga jira waa cilada afraade xadiidku waa mawquuf sida raajixa ah wuxuu mawquuf ku yahay cala bni cabbaas ee marfuuc ma ah nebiga looma kori ma gaadhsiisne ibni cabbaas buu ku egey isagoo daciifabu haddana ibni cabbaas ku egey sidaas daraaddeed baa xadiidka waxaa daciifiyey cilladaha dartood alimaamu albukhaari axmed ibnu xambal tirmidi ibraahim alxarbi abu daawuud tirmidi waxaan dhihi laha abu daawuud ibnu xasmi iyo sheekh albani bal imaamu nawowi caleyh raxmatullahi wuxuu soo guuriyey ijmaac culimmada islaamku iyo xadiidku inay isku waafaqsan yihiin xadiidkan inuu daciif yahay itifaaq ahli اlxadiid inuu daciif yahay buu ka soo guuriyey alimaam nawowi caleh raxmatullah ma sugna xadiidkani marka hadduu sugnaan lahaa muxuu faa'iidayn lahaa wuxuu faa'iidayn lahaa ruuxii dhinacdhinac u seexda unbay hurdadu weysada ka jabisaa laakiin ruuxii xaaladdaa xaaladaan ahayn ku seexda ama rukuuc ku seexda isagoo rukuucsan ama isagoo sujuudsan seexda ama isagoo fadhiya seexda waxaan dhinac u jiif ahayn ruuxii ku seexda inaysan weysadu ka jabaynin saasuu faa'iidayn lahaa culimmada qaarkood baana saa u deliishaday laakiin waa daciifo wixii mas'alee lagu dhisayna waa daciif masaladu marka hurdada saasay u xoog badan tahay aan soo sheegnayo hurdada khafiifka een dareenka tagsiininna ma jabinayso hurdada haqiilka ee culus ee dareenka tagsiinaysana way jabinaysaa sidaasayna axaadiista lagu jamcinaya isugu imaanaysaa hada wabilahi towfiiq wsl llahuma wslm cla nabiyina mxamedi wcla alihi wsaxbi waslem